kaaga dhigaa wuxuu ku tusaa marna ficilkii maadiga ahaa oo mujarad ah iyo ficilkii maadiga ahaa oo masiid ah qaama waa ficil maadi ah ulaai ah mujaradna ah aqaama waa ficil maadi ah oo asalkiisu hulaai ahaa jiray laakiin hal xaraf lagu siyaadiyo hamsa awalka looga siyaadiyey markaasuu wuxuu noqday rubaa'i iyo wa mudaaricun mudaaric weeye midka kalena wadaalika tusaalihiina ka yaquumu waa istaaga iyo wa yuqiimu waa taajina waa labadii maadi oo mujarad iyo masiidka kale ahaa mudaaricoodii wey qaama waa istaagay waa ulaai mujarad ah waana laazim aqaama waa taajiyey ulaaigiiya waxaa lagu daray hamsatulafcala markaasay mucaddo ka dhigto mafcuulu qaadana markaasoo kale mafcuulu qaadana mudaaric waa mudaaricun mudaaric wadaalika tusaalihii mudaarica ka yaquumu waa istaagaa ويقيiم waa taajinaa يquumu waa maadigii oo ثuلaaثiga mujaradka ahy oo qaam aha mudaariciisi waa laazim mafcuul qaadan maa yuqiimuna waa maadigii oo masiidka ahaa maadigii masiidka ayo isagoo saddex xarafa lagu siyaadiyey hal xaraf ee rubaaciga noqday mudaariciisi wey wa أmru iyo amar wadaalika tusaalihiina ka qum iyo waaqim oo kale weeye qum istaag aqim taaji qum istaag aqim taaji wayanqasimu lficilu ficilku waa qaybsamaa biictibaari tajarudi tajarudka marka laga fiiriyo iyo wa ziyaadati ziyaadada inuu mujarad yahay oo xuruuftiisu asal wada tahay iyo xuruuftiisa qayb siyaada inay ku jirto dhankaas marka laga fiiriyo laba u qaybsama wayanqasimu اlficlu ficilkii waa qaybsamaa biictibaari tajarudi dhardeelidda cani ziyaadati laga dhardeelo iyo wa siyaadati siyaadada marka dhankaas laga fiiriyo ilaa mujaradin u qaybsamaa iyo wa masiidi mujarad mid la dhartiro cani ziyaadati laga dhartiray oo xuruuftiisu wada asal tahay iyo mزيid mid wax lagu siyaadiyey taas waxuu u qaybsamaa labadaas ficilku waana miثaalada labada uu ku miثaaliyey wa bاctibaari الxarakaati والsakanaat xagga xarakaadka iyo sakanaadka marka laga fiiriyo maعa daalika maca اctibaari التajarudi waziyaada ayadoo tajarudkii iyo siyaadadii la tixgelinayo tii ayadoo la tixgelinaya xarakaadka iyo sakanaadka marka la fiiriyana wuxuu u qaybsamaa ilaa sittatin wa alaaiina baaban soddon iyo lix baab ayuu u qaybsamaa soddon iyo lix baab soddon iyo lixba isaga keena hal midka tegima kow intaa ka bilaabo soddon iyo lix ku geyna soddon iyo lix ayuu u qaybsamaa sittatun lix liulaaiyi ulaaigay u sugnaatay ulaaiga almujaradi oo la dhartiray ulaaiga mujaradkaa sow ma ahan facala faila faacula sow ma ahan sad lixaa ka imaanaya waa xagga markii la mudaariceeyo waxay uga imaanaydaa facala saddexaa ka imaanaya facala yafculu facala yafcilu facala yafcalu saddexdaasaa ka imaanaya facilana labaa ka imaanaya facila yafcalu facila yafcilu labadaasaa ka imaanay sow shan ma ahan facilana hal midaa ka imaanaysa facula yafcul sow lima waa lixdaas baab wuxuu kuu sheega lixda baabu kuu sheega waa lixdaas facala saddexaa ka imaanay facala yafculu facala yafcilu facala yafcalu facilana labaa ka imaanay facila yafcalu oo hadda sida qiyaaskaa ah iyo facila yafcilu oo shaadkii ah facula hal midaa ka imaanay qiyaaska hal midaa ka imaanay oo ah faacula yafculu lix baab saasay ku noqonaya markaasuu ku yidhi alwalu albaabu lwalu baabkii ugu horreeyey soddon iyo lixda alwalu albaabu lwalu baabkii ugu horreeyey facala wey bifatxi lcayni a la akriyey facala yafculu bidamihaa caynta la godideeda la akriyo facala oo ku imaanayda facaladii bifatxi cayni aheed ma ahan faciile mana ahan facula ee waa facala bifatxi اcayn yafculu bidamihaa waa baabka ugu horeeya afaruu sheegayaa afaraa ku timaadda uu dhihi doonaa facalada yafculu afar aa ku timaadda facalada afara ku timaadda yafculu waa nasara waa u gargaaray yansuru waa u gargaaraa kaas wuxuu ku bilaabay shuhratu damadii ah. kharaja waa baxay yakhruju waa baxa dakhala waa galay yadkhulu waa gala kaasu waa shuhratu dama maxaa la yidhaha shuhra shuhro waxaa la yidhaha afcaalun ishtaharat ishtaharat bidami caynihaa fi lmudaarici can اlcarab walam tucraf cilatuhaa shuhratu dama waxaa la yidhaahdaa afcaalu ishtaharat bidami caynihaa fi mudaarici waa aal afcaal ku caanbaxday mudaariceeda caynka in dama la saaro canilcarabiyay ka caanbaxday oo sida ugu dhawaaqday walam yucraf cilatuhaa cilada keenaydana lama garan oo cillo laleeyahay cilla hiblaa keenayda ma jirto kuwa kale waa arki doonaa cilaa la sheega waxaa lagu leeyahay ciladaas markaad aragto waxaad ku keentay yafculu ciladaas markaad aragto waxaad ku keentaa yafcilu saasaa lagugu tilmaama laakiin tan waa maxay afcaalun ishtaharad bidammi caynihaa fi lmudaarici can alcarab walam tucraf cilatuhaa marka shuhratu maxaa layska yidhi shuhratu dam nasara yansuru kharaja yakhruju dakhala yadkhulu katama yaktumu saasay iskaga socotaa waa midda ugu horayda oo facala lagu keeno yafculu kii labaad wa qaala yaquulu qaala asluhu qawala taxaraka xarfu cilatin وانفتح mا qبلh qلبت cلة ألفا فصاaر قاaل يقuل waa يفعل أسلهu يقول markaasaa l تحركa حرف ciلة وqبلh sاkن صحيiح نqلت الحaركة إلى sاkن صحيiح xarakadiyaa laga qaaday yaqwulu wowda markaasaa waxaa la saaray qaafka qaafka awal maxaa saarnaa sukuunaa sakana sukuun qaadid uma baahna isagu waa xadfulxaraka sukuunka dhamuba markii wowda laga qaaday damadii oo qaafka la saaray waxaad leedahay xadfulxarakati yatadaacaa sukuuna sukuunku waa iska imaanaaba uma baahna in la soo jiito isagu meeshii xaraka laga qaado waaba joogaaba waa dul taagan yahi khalaas yaqulu saasay ku noqotay ee asl wuxuu ahaa yaqulu calaa wasni yafculu taasna waa maxay waa sababka labaad oo facala caynteeda lagu godo waa maxay facala muctalu lcayn bilwaaw wey kii labaad wey facala muctalu lcayn bilwaaw maxaa lagu keenaa yafculu aa lagu keenaa yafculu kii saddexaad wuxuu ku yidhi waa mara waa mara yamuru waa mara tan miaalkan waa qaldanya sax maaha waxaa la rabay inuu yidhaha radda yaruddu oo maxaa laga rabaa mudaacaf mucadaad kan ah, saddexaad facala oo yafcalu lagu keena kan saddexaad muxuu yahay mudaacaf mucadaad mudaacaf oo mafcuulu bihi u gudbaa wey miaalkii muxuu ahaa radda raddahu yarudduhu radda asluhu raddada isagoo ah raddada waxaa la yidhi labada rood midka waxa w labada daal midka hore xarakada ha laga qaado lidalabi idqaam si la iskugu idqaamo wuxuu noqday radda khalaas markaasaa qaacidadii la marsiyaa la yidhi ida اجtamaca xarفan mutajaanisaani baعda fail kalimati udqima axaduma fi اlآakhari bishardi sukuun اأwli wataxaruki الثaaniy radda mudaariciisana yaruddu asluhu yardudu yardudu labada daal daal ka horayda xarakada ka naqli marka la xadfi ma xale meel loo hadan hayna ah, ra'da sukun saarayid ra'da urha khalaas maxay noqotay yaruddu isku idqaan marka qaacidadii marsi marka yaruddu marka waa calaa wasni yafculu waana mudaacaf mucaddaa ama miaalkan waa mudaacaf laasimaho shaadnimo ugu yimid sida waa shaad asagu ee qiyaas maaha ah, mara yamuru waa shaad waxaa la rabaa yafcilu inuu ku yimaado mudaacafka oo laasimka waa shaadkan marka hadda meeqaan haynaa saddex oo yafcilu ku imaanayda shuuratu dama facala muctal cayn bilwaaw mudaacaf mucadaa saddexaan haysanaa waqaza waa duula yaqzuu waa duula غزى أسلهu غزوى غزوى غزوى iyadoo ah waxaa la yidhi تaxركa xرف ciلة وانفتح mا qabلahu qلبت الciلة ألفا فصاaر غزى aw فaتxadii wowda sareed غزوى kaa la geeyey waa ku qadaranta aliftaanay ku qadaranta hadhow markaa غزى عراadayna waa naga leh غزى فiعل maaضi مبنiي عalى فتحaةi مqadaraةi عalى الألف aliftaanay ku qadaranta ee lama tuurin halkay ku qadaranta mdaarceediina yzuu aluhu yzuu marka usilat damatu calى waaw faxudifat fasaara yzuu marka waa kii afraad waa facala muctalulaam bilwaaw facala muctalulaam bilwaaw ama facala naaqisa qaalana maxaan dhahaynaa facala muctalulcayn bilwaaw amase waxaan leenahay facala oo ah ajwaf ajwaf weliba ajwaf waawiya aan leenahay caynta markuu leeyahy ajwaf waawiya marka cayntu wow ku jiranta ajwaf waa leenahay facala muctalalcayn bilwowna waa iska dhihi karna waa isku mid ah. ajwaf waawiyana waa dhihi karna tanna maxaan leenahay facala muctalalaan bilwaaw ama maxaan leenahay facala waxa weya oo naaqis naaqis waawiya weliba naaqis waawiya afartaas ayuu noo sheegay waa bilow fiican albaab الثaanي baabka labaad soddon iyo lixdii baabkii labaad baabkii labaad facala wey bifatxi اcayni xaalu ahaaday yafcilu bikasriha xaalu yahay facala oo yafcilu ku imaanayda toddobuu noo keeni doona toddoba facala yafcilu lagu keenayo toddobuu noo keenayo facala yafcilu ku imaanaysa toddobuu noo keenayo naxwu jalasa waa fadhiisay yajlisu waa fadhiisanaa waa shuhrat اlkasra shuhrana waa soo ogaatay waa afcaal waxa weya caynta mudaaricu ku shuhrowday kasro walam tucraf cilatuhaa ciladeydana aan la garan walam yucraf walam tucraf cilatuhaa ciladaas oo keenayda kasradana lama garan waxaa leedaha daraba yadribu waxa weeyaan jalasa yajlisu waa shuhratu kasra shuhrana saasaa loola jeedaa waa afcaalu ishtaharat bikasri cayniha tii hore bidami cayniha nidhi soo maaha ah, bikasri cayniha fi lmudaaric can alcarab walam tucraf cilatuha shayga koobaad oo facala yafcilu awaa shuhratu lkasra sida jalasa yajlisu daraba yadribu oo kale kan labaad waa facala muctalcayn bilyaa ama facala ajwaf yaaiya ajwaf yaaiya ajwaf waa markuu caynta la'ya haddana weliba ya markuu ku laayahay wax ku la'yahay waxaan lena ajwaf yaai waay maxay ku timaadaa facala muctalcayn bilyaa yafcilu yafcilu baaca asluhu bayaaca taxaraka xarfu cilati wanfataxa maa qabla qulibata cilatu alifan fasaara baaca yabiicu asluhu yabyicu yabyicu markaasaa waxaa la yidhi taxaraka xarfu cilati wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat اxarakatu ilى saakin صaxiix khalaas yabiicu iska noqo yabiicu yabiicu wafara waa carara yafiru waa carara waa kii saddexaad oo facala yafcilu ku imaana waa maxe waa mudaacaf laazima aha mudaacaf laazima mudaacaf laazima muxuu ku imaanaa oo facala ah yafcilu yafcilu fara waa carara yafiru waa cararaadhe mudaacaf laazima w kii afraad warama waa tuura yarmi waa tuura waa facala muctalulaan bilyaa waa acala muctalulaam bilyaa waa facala naaqis yaaiya waa naaqis yaai facala muctalulaam bilyaa rama waa turay yarmi waa turaa rama asluhu ramaya asluhu ramaya taxaraka xarfu cilati wanfatax maa qabla qulibat acillatu alifan fasaara rama mudaariceedana yarmiyu yafcilu markaasaa lausufqilat damatu cala alyaa faxudifat yarmi waa ku qadarantay marka kan شhanaad wuxuu yidhi wwacada yacidu wacada waa facala muctalulfaa bilwaaw ama miaal waawiy miaal waawi markuu faada xafcilo ku jiro miaala la yidhahda miaal waawi miaal waawiy wey marka yacidu say ku timid yacidu say ku timid ee waxay ku timid asluhu yow ciddu yow ciddu markaa l waxaa layidhi وaعaت الwaaw bayn caduwatayn ow amase bayna yaain مaفتuuxaةi وa kasraةi laazima wowdiyo sukuunsanoo dhacday ya fadxisan iyo kasra laazima dhexeed waa la tuuray marka marka yacidu calىa wasni yacilu xaraf ilafadi waa la xadfayey yacidu calىa wasni yacilu yacilu laakiin yow ciddu markuu aha wuxuu ahaa yafcilu waa la xadfay wowdii calىa wasni yacilu dhe marka hanaan hayna lix wawaqaa waa ilaaliya yaqiin waa ilaalinaa waxaad tidhaa facala lafiif mafruuq haddii laba xaraf ay iskugu tagto kelmadda xarfu cilla laba xarfu cilla markay gasho labada xarfu cilla waa la fiiriyaa haddii xaraf saxiixa u dhaxeeya maxaa laidhaha lafiif mafruuq lafiif waxa weya laba xarafa iskugu timid wey mafruuqna waa maxay waa la kala geeyey ee iskuma xigaan Ah. hadday labada xarfo cillo isku xigaan maxaa la yidhaha lafiif maqruub sida nawa nawa oo kale nawa marka facala lafiif mafruuq facala oo lafiif ah lafiif maxaa loola jeedaa laba xarfo cillaa ku jirta mafruuq maxaa loola jeedaa waa la kala geeyey labadooda oo dhexdaa waxaa ka galay xaraf saxiixa marba hadday tahay facala oo lafiif mafruuqa waxay ku imaanee waxay ku imaana yfcilu ah, yfcilu ayay ku imaanay waxaad tidhaahdaa yfcilu ayay ku imaaneen tusaale wawaqaa waa ilaaliyen yaqii waa ilaalina asluhu yoqi ah, waqaada laftirkeed asalku u ahaa maadigan waqaya ah, waqaya calaa wasni facala waqaya تxarka xarف cilaة وانفتx maa qabla qulibat cilaة alفan waqع yaqi أslhu yowqiyu yowqiyu calىa wasni yafcilu wowdiga la xadfay waa yahay damadii aakirka saaran waa l usadqilati damatu calى اlyaai faxudifat yaqi waa ilaalina wey kii toddobaad yasara waa facala muctalfa bilya ama miaal yaaiy miaal yaaiya facala muctalfa bilya yasara waa fudaaday yaysiru waa fudaana calaa wasni yafcilu calaa ah, wasni yafcilu toddobadaasna waxay kuugu imaaneen yafcilu ahaali albaabu haali baabka sadexeeya baabka saddexeeya facala yafcalu bilfatxi xaal cayntu ay ahaatay fiihima fi lmaadi waalmudaaric maadi iyo mudaaric cayntaba la fadxina maadiguna waa facala mudaaricuna waa yafcalu marka caynta waa la fadxina maadi iyo mudaarica fiihima fi lmaadi wاlmudaaric naxwu nahada waa hinqaday ama waa kacay yanhadu waa kacaa wafataxa waa furay yaftaxu waa furaa wasacaa waa orday ama waa shaqeey yascaa waa ordaa wawadaca waa dhigay yadacu waa dhiga nahada saw maahan yanhadu yanhadu yafcalu fataxa waa furay yaftaxu wasacaa waa shaqeeyey ama waa orday asluhu sacaya calىa wasni facala taxaraka xarfu cilata wanfatax maa qabla qulibat cilatu alifa yasca asluhu yascayu yascayu taxaraka waxaa la taxaraka xarfu cilata wanfatax maa qabla qulibat cilatu alifa yasca waa shaqaynaa wa wadaca waa dhigay yadac waa dhiga kan laba daaciyaa ku kulmeen wadaca laba daaci aa ku kulmeen waa daaci lfatxa iyo daaci lkasr laba sababooda iskugu yimid oo mid wuxuu leeyahay yafcilu ha lagu keeno midna wuxuu leeyahay yafcalu ha lagu keeno labada sabab sababka hore hor mare wadaca awalka fada maxay tahay sowaw ma soo wacado la mid maaha taas maxay dalbe yafcilu in lagu keeno ku keen marka waxaa tidhaahdaa yow dico yowdic markaa tidha waxaa tidhaahdaa waawun saakinatun waaqicatun bayna yaain maftuuxatin wa kasratin laazima khalaas xadad yadicu yadicu markaad joogto waxaa tidhaa fa'dii oo ah muctalfa bilwow soo maahan xaqeedi waa la siiyey ay caynta aakirka laamtiisoo cayn maaha waa daca laamtiisoo xarfulxalqi maaha xarfulxalqiga laamtaana wuxuu dalbanaa yafcalu in lagu keeno haya caynta fadxi marka yadacu dheh hadda yadacu markaan idhaahno labadii daaciba waa shaqeeyeen daacidii kasrada oo waxa way yadicu rabay inuu shaqeey waxaa kutusa wowda maqan wowdii si kale laguma xadfin wowda waxaa la xadfi karaa yafcilu markuu ku socdo ilaa bayna yaain maftuuxatin wa kasrati laasimatin goorma imaana waxa imaanaya yafcilu marka lagu keeno waa shaqayday marka wowda oo fa'da aheed waa la xadfay kadibaa la yidhi hadda xarfulxalqina xaqiisu rabaa asna fadxadaa loo saaray caynta marka labadiiba waa shaqeeye labadii daaciba waa shaqeeye khalaas iyo dacu dheh waa u dhiga waxaa la yidhi wowda hadafkeedana cilada waxay ku jirtaa xaaladda xarfu anaytuhu uu yahay ya ee haddii la yidhaahdo hamso ama ta ama nuun wey xafanatihi ciladu ma imaan karto wacada acidu ow ciddu haddii la yidhaah ow ciddu ama la yidhaha tow ciddu la yidhaha now ciddu kuma jirto maxaa yaa-in maftuuxa miyaa ka horayda maxaa marka loo xadfaa dhammaan mar kastana waa la xadfaa oo waxaa la iska yidhaha aciddu naciddu taciddu waa la iska wadaca wadaca waa wadau dhe yadacu soo maahan yadacu adacu tadacu nadacu aan leenahay mar walba waa la xadfaa maxaa loo xadfaa ila ya maftuuxa mar walba kama horayda hal mare ka horaydaa waxaa la leeyahay xamlan cala alyaa saddexdan kale maxaa wowda loo xadfaa xamlan cala alyaa hal dariiqa in la marsiyaa la raba haddii kale way iskhilaafayaan oo midna waxay noqonaydaa mawciddu midna yaciddu hal ficil marka inu iskhilaafaa ka imaanay marka kuwan kale maxaa loo xadfay wowda xamlan cala lyaa halkaas marka wuxuu ku yidhi wa shardu haada haadaa halkaas ku ishaaree fatxada oo mudaarica cayntiisa la saaraa wa shardu haadaa fatxaha oo caynta mudaarica la saaraa shardigiisa wa shardu haadaa kan shardigiisa fatxahan shardigiisa marka yafcalu lagu keena shardigiisa an yakuuna waa inuu yahay aaniihi ficilka xarafkiisa labaad waa caynta oo aaliu xarafkiisa saddexaad waa laamta xarfan xaraf waa inuu yahay xarafkoo min xuruufi alxalqi ka mid a ah. xaraf xuruufulxalqi ka mid ah waa inuu caynta yahay ama laamta hadda fiiri miaaladi uu keenay nahada cayntii waa maxay soha maaha soo xurfulxalqi ka mid maaha yanhadu dhe marka fataxa laamtu waa maxay xa soo xurfulxalqi ka maahan yaftaxu dhe marka wasacaa saca cayntu waa maxay cayn soo xurfulxalqi ka mid maahan yascaa dhe marka wadaca laamtu waa maxay cayn cayntu soo xurfulxalqi ka mid maahan yadacu dhe wa shardu haada fatxahan hadda dhammaan wax alla waxaad ku aragto saas waa qiyaas in lagu keeni karo ah, laazim maaha laakiin waa qiyaas waa ku imaan karaa oo sa'ala yas'alu qara'a yaqra'u ah, waa ku keeni kartaa laakiin waxaa lagu yidhi ogow laguma dhihinaa layidhi ficil kasta oo xarfulxalqi caynta ka galo ama laamta ka galo yafcalu uu ku imaana cidna kuma dhihin ah, maxaa qaacidadu waay waxay tahay shardi maxaa la yidhaahdaa maa yalzamu min min min cadamihi alcadam maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi alwujuud hadda haddaan idhaahno shuruudu salaa fiiriya weesaqaadku maxay ka mid yahay shuruudu salaa soo maaha haddii weesaqaad la waayo salaad ma la hela ko haddii weesaqaadkii la hela salaadii ma la hela maya lama helin waa inaad tukato qofka hadduu ka wees ka uu hurdo ka waran ma tukado marka fiiri shardi sidiisaba waxaa la yidhahda maa yalzamu min cadamihi alcadam waa shay weyntiisa ay ka dhalanayda weyn haddii la waayo weesaqaad salaad waa la waayo salaad sharciga waa la waayo hadduusan qofku macduur ahayn laakiin walaa yalzamu min wujuudihi wujuudu laakiin helidiisa helidu kama dhalato walaa cadadu lidaatihi ala yidhahda marka qofku hadduu weyse qaato inuu tukadana waa dhici karta inuusan tukana waa dhici karta intubaa dhici karta marka fiiri caynta mubaarica in la fadxiyo shardi maxaa u ah waxaa shardi u ah in xarfulxalqi ku jira caynta ama laamta laakiin fiiri shardigii markii la helo ka laasimi maydo caynta in la wada fadxiyo ka laasimi oo waxaa dhici karta ayadoo xarfulxalqi caynta ku jiro ama laamta ku jiro in fatxo la waayo waa kale maxaa marka horeba shardiga arrintaas sidaas eh hadda fiiri dakhala dakhala maxaa caynta ku jira xarfulxalqi soo kuma jira yadkhulu fiiri ah. akhada ya'khudu fiiri ah. marka ka laasimime ka laasimime caynta iyo laamta in xarfulxalqi galay yafcal in lagu keena ka laasimime laakiin fatxaa timid maxaa shardi u ah xarfulxalqiga jooga si kale kuma imaan karto aafada marka saas waa inaad ogato waa shardi waa shardi wa shardu haadaa fatxahan shardigiisa an yakuuna waa inuu ahaado aaniihi ficilka xarafkiisa labee waa caynta o aaliu xarafka saddexeeya xarfan xaraf waa inuu ahaado xarafko min xuruufi اxalqi ka mid a ah. xuruuftii asi oo lixda ahaayeen wahiya xuruufta lixdaa alhamsatu walhaau wey walcaynu walxaa walhaynu walkhaa waa lixdaas xurufulxalq hadaad maqashana albaab araabic baabka afreeya haadaa maxalo maanta baaqashadan ka baajinaynaye halkaasa iska jooga wallah subxana wa tacala alam sal اllah alaa nabiyina mxamed